ereyga su'aaleed ee almunaasibata ku habboon likulli su'aalin mimaa yeli su-aal kasta erayga ku habboon ee la isku weydiiyo dooro marka waxa inoo qoran erayadaa marka hore qoran halkii ay gelayeenna waa la banneeyey dabeedna erayadu way qorantay eray walba halkiisa geli baa lagu leeyahay waxaa ku qoran min ayna xaggee weeyaan su-aashaa hore mataa goorma limaadaa maxaa wacay maxaa yeelay kayfa waa sidee maa waa maxay man waa kuma kam waa imisa ayna waa halkee fii ayin midkee hal waa maxay hal ma yahay weeye hal ma yahay halna waa ma yahay su'aalahaasi erayadaa su'aalaha ah waxaad gelisaa meelaha laguu banneeyey ee soo socda waxa weeye toban meelood baa bannaan toban eray baa lagu siiyey oo eray su-aalaheeda mid walba halkiisa geli baa lagu yidhi ta u horaysaa waxa weeye xaaluka xaaladdaadii arintaadu waa sidee waxa su-aashii baa ka maqanoo maxaad gelinaysaa kayfa xaaluka xaaladdaadu waa sidee talabaad labaad waxaa lagu yidhi ismuka magaca hadaba su-aashii laguu weydiinaya halka hore ay ku jirtaa ka soo saaroo ku dar oo waxaad tiraahdaa ma ismuk masmuk magaca maa baa la isticmaalayaa ta saddexaad waxaa weeye tastayqidu mutaakhiran goor dambaad toosta maxaad u toostaa goor dambe weeyaan su-aasha halkaa ku jirta waxa limaadaa tastayqidu mutaakhiran maxaad goor dambe u toostaa miyaad goor hore ka cadid aroortii yacni mubakiran baa kugu fiicane muta'akhir ha noqonin aroortii goor dambe ha toosi waxa qodobka saddexaad uu yahay afraad yantahi alcaamu daraasiyu yacnii markaa waxaad soo qaadaysaa su-aasha waxaa weeye mataa yantahi goormuu dhamaanaya alcaamu daraasiyu sanno dugsiyeedka ama sanadka goor goormuu dhammaanayaa sashanaad waxa weye alkitaab baa kuu qoran waxaa la soo qaadaya ayna alkitaab halkuu kitaabkii yaallaa ta lixaad waxaa kuu qoran fii kulli fii waxaan u jeedaa kuliyatin tadrisiin baa kuu qoran kuliyatin tadrisiin oo ah kuliyadeed wax ka barataa waxaa markaa la soo qaadanayaa gabadh baana lala hadlayaa fii ayi kuliyatin tadrisiin ta aad wax ka barataa waa tee kuliyadda aad dhigataa waxaa kuugu qoran xisatan tadrusu fi lyowm xiisadood ayaad barataa maalintii waxaad soo qaadanaysaa kam xisatan ereyga kan baad soo qaadanaysaa kam xisatan imise xaysadood baad tadrusu dhigataa nin yahow fil maalintii haadaa kitaabun baa ku qoran kani waa kitaab waana su'aal aal dabeedna maxaa la odhanayaa waxaa la soo qaadanayaa hal haadaa kitaabun kani ma kitaabba kani kitaab ma yahay ma kitaabba anta baa kuu qoran waxaa la soo qaadanayaa ereyga man man anta adugu yaa tahay ama kumaa tahay haadaa baa kugu dambaysa waxaa la soo qaada min ayna haada kani xagguu ka yimid kani xagguu ka yimid haddaad dhammayso waxaad qaadanaysaa casharu darajaati toban darajo halkaana kuugu qornaanaya qaybta ba ee labaad waxa weeye ee ku saabsan xagga qawaacidka iyo maaragtay ee taraakiibta da sax calaamadda sax waxaad dhigtaa bijaanib اljumlati saxiixa jumlada jumladaha soo socda ka mid a ee saxda ah dhinaceeda waxaad dhigtaa calaamadda sax wa calaamata khaladna waxaad dhigtaa bijaanib alkhata'i jumlada khaladkaee si qaldan loo qoray calaamadda qaladka garab dhig oo halkaa baynu qaysoonkaa la gelinaya ee kuu bannaan ta u horraysa waxa weeye waa qaybta weliba koowaad iyadoo ah oo alif iyo bay kale labada qaybood hal anta bakistan aduma bakistan baa tahay baa laguuri taa waxaad gelinaysaa qalad qofku bakistan maaha waxaa la yidhahda hal anta bakistaniyun ma nin reer bakistaana baa tahay dabeedna qalad baa la saaraya aduguma sooma aduma soomaali baa tahay waa la yidhahdaa innaga ee laakiin waxa weeye ma soomaali baa tahay yacni su saxdii taa wey markaa lama odhan karo dalka qofka laguma sheega nisbaa la geliyaa hal anta bakistani af carabi wacanka nin bakistani miyaad bakistaniyo iminka maxaa ku qoran hal anta bakistan waxaa qoran qaybta labaad nambarka labaad haadaa akhii kani waa walaalkay huwa isagu mudarisun waa macalin taa waxaa lagu qorayaa sax baa lagu qorayaa ta saddexaad waxaa ku qoran haada thawbu haadihi thawbu maradan yaa akhii hadda haadahi waxaa taa qoray haadahi thawbu yaa akhii ya saciid baan ujeedaa tani waa maro saciidow kolkaa waa qalad qalad baa lagu qoray sababto waxa weeye hawbku waa mudaker waxa la odhanaya haadaa athawb buu ahaan lahaa dabeedna qalad baa lagu qoraya yaa moxamed baa halkan ku qoran fii ayi jaamicatin tadrusiin jaamacaddeed wax ka dhigataa innaga afkeenna waa ku sax laakiin luqada carabiga waa khalad oo innagu dumarkii ragga sibaynu u wada weydiinaa jaamacadeed dhigataa iyagu sidaa ma aha fii ayi jaamicatin tadrusu ayaa ninka la idhaahdaa jaamacadeed wax ka barataa iminka wuxuu yihi fii ayi jaamicatin tadrusiin sidii gabadhu u weydiiyey isagoo yaa moxamedna lahoo nin ah dabeedna taa qalad baa lagu qorayaa ta shanaad waxa aljaamicatu baciidatun can ilbeyt jaamicaddu guriga way ka fog tahay taa sax baa lagu qorayaa lii khamsatu tiflin shan caruura baan leeyahay taa khalad baa lagu qorayaa waxaa saxa lii khamsatu atfaal in laga dhigay jamac oo mufrad ma aha eh, limaada anta musaafirun ilaa makata maka maxaad ka doonaysaa ee aad ugu socdaalaysaa taana sax baa lagu qorayaa hal anta bakistaaniyun waa tii markii hore se qaladkaa u qoray adugu ma waxaad tahay nin bakistaani ah dabeedna taana sax baa lagu qorayaa waxaa ku xiga haadaa akhi kani waa walaalkay hiya mudarisun iyadu waa mucallimad markaa taasi markaa waa qalad walaalka waa nin weeye dabeedna hiya in la yidhaha ma aha taana qalad baa lagu qorayaa haada thawbu haada athawb kani waa maradii waatuu marka hore qaladka u qoray yaa saciidu saciidow yaa muxamedu muxamedow taana sax baa lagu qoraya yaa muxamedu muxamedow fii ayi jaamicatin tadrus jaamacadeed wax ka barataa taasina waxa weeye iyana waa sax yaa lagu qorayaa aljaamicatu baciidu can اlbeyt jaamicaddu guriga way ka fog tahay taasina qalad baa lagu qorayaa intaa la raaciyay ahayd oo la idhahdo baciidatun lii khamsatu atfaal shan carruur baan leeyahay taana sax baa lagu qorayaa limaadaa anti musaafirun ilaa makata maxaad maka u tegeysaa limaadaa anti musaafirun maxaad maka u tegeysaa taana qalad baa lagu qorayaa waayo limaadaa anti buu idhi musaafiratun in la idhaha bay ahayd laakiin sidii raggii ula hadlay gabadhii taasina waa qalad haddaad saxdo toddoba derajaad halkaana leedahay jiim waa qaybta saddexaade uktub alficla saxiixa mima bayna alqowsayn waxaad qortaa meesha bannaan ficilka ku habboon labada ku jira kuwa qowsaynka ku jira ka saxda a qor labaa ku jire halkaa wuxuu iminka qoray lisalaati اljumucati salaada jumcada dabeedna usallii baa ka dambaysa iyo atawada'u keebaad qaadanaysaa usallii lisalaati اljumcati odhan maysid atawada'u lisalaati اljumuca waxaan u weysaysanayaa salaadii jumcada halkaa waxaa ku qoran caliyun adacaama alaan ayaa halkaa kugu qoran waxa qawsayn ku jira yashrab iyo yaakul keebaad qaadanaysaa caliyun yaakulu acaama alaan imikuu cuntada cunaya cali sadiiqii alxaafila baa halkaa ku qoran saaxiibkay baska saasaa kuu qoran dhexdaa bannaan oo ficil baa ka maqan yantadir iyo yadhab yadhabu baa ka dambeeya keebaa la qaadanayaa yantadiru sadiiqii yantadiru saaxiibkay wuxuu sugayaa alxaafilata baska ayuu sugaya mataa adiraasa goorma waxbarashada ayaa kuu qoran maxaa ka dambeeya tadrusu iyo tantahi baa ka dambaysa teebaa la qaadanayaa mataa tadrusu diraasata goormaad baranaysaa lama odhanayo mataa tantahi addiraasatu waxbarashadu goormay dhammaanaysaa halkana waxaa qoran hal camalaka hal miyaad camalaka shaqadaadaa kuu qoran maxaa dabeedna dhexda la gelinayaa tuxabu iyo tadhabu ayaa labaduba qoran yihiin waxa odhanaya maxay hal tuxibu camalak waxyaaba lagu gartaa jiro oo dadka yani luqada yaqaana ay ku garanayaan iminka haddii aynu nahno macno hal tadhaba camalaka shaqadaadii ma tegeysaa hal tuxibu camalaka shaqadaadii ma jeceshahay innaga dhadhani nooma samaynayso oo labadayna sax yihiin baynu u qaadanaynaa laakiin iyaga way kala garanayaan oo labadan ficil midna xaraf u qaataa marka mafcuul qaadanayo midna toos buu u gaadhaa way kala fahmayaan macnaha iyaga way u caddahay hal tadhabu ilaa camalika baa la odhan lahaa hadday tadhabu tahay ee la qaadanayo laakiin hal tuxibu camalak shaqadaada ma jeceshahay weeyaan ayaa meesha tuxibu baa la gelinaya caliyun fii xayi lmadaar ya cali fii xayi lmadaar cali xaafadda airboortkiiyo madaarka maxaa ka dambeeya yaskunu iyo iyo yusaafir keebaa la qaadanayaa imika haddaynu ognaa yusaafir fii xayi lmadaar macna inooma samaynayso wuxuu u safrayaa xaafadda uu socdaalaya iyo uu degan yahay walay aynaan aad u garan laakiin iyagu way u caddahay qoladan luqada taqaan oo yaskunu baa la qaadanaya oo fiida yusaafiru inta badan ilaa ayaa ka dambaysa yusaafiru ilaa maka baa la odhanaya laakiin yusaafiru fii maka la odhan maayo cali yaskunu cali wuxuu degaya markaa la qaadanaya maxay fii xayilmadaar taa haddaad dhammaystirtana sita darajaad baa kuu qoran lix darajo haddana imika waxaa qoran saxix alakhdaaء waxyaabaha khalada baa jire khaladka sax buu ku yidhi waa qaybtood waxa wey saciidatun fi lmusalla huwa tusalla huwa tusalli baad saciida waxaa ku jirtaa musallaha ama mawlaca huwa tusalli wuu tukanayaa buu ku qoray xataa wuu tukanayaana sax kuma aha oo waa tusalli baa ka dambaysa dabeedna huwadan la dhex ayaa qalad ah oo maxay ahayd saciidatun fi lmusallaa saciid waxaa ku jirtaa mawlaca waa meesha lagu tukado hiya tusalli bay ahayd huwa tusalli baa la qoray mid walbana takhaladka khad buu hoos dhigaya ku garato haadaa bintuhu faatimatu kani waa inantiisii faadima buu kuuri saansoomalia udhis waa ku qalad kani waa inantiisii faadima marka haadiinu idhaahda haadihi bintuhu faatima waa inantiisii faadima kayfa xaalukii anta xaaladaada ka waran sidee tahay marka inaga labadaba waa ku sax rag iyo dumarba iyaga waa qalad kayfa xaalukii buu ihi dabeedna gabarh buu la hadlay haddana anta buu ka daba keenay oo nina halkaasuu markaa qalad ku jiraa jumladda markaa inta damba antabaa qalada antiinu idhahdeen kayfa xaaluki anti nacam ana bakistan anuu bakistan baan ahay waa qalad wuxuu saxba muxuu ahaa ana nacam ana bakistaniyun inuu idhaahdo oo ya nisba uu meesha geliyo haada akhi kani waa walaalkay huwa isagu mudarisatun waa macalimad buuri marka taasina waa qalad oo xagga dambataada inuu ka saaro weeye haada akhii huwa mudarisun waa walaalkay oo waa macalin maadaa satafcalu yaa faatima faatimay maxaad samayn doontaa maxaad faatimay samayn doontaa eeg marka luqada yani carabiga waa ku qalad inaga teena waa ku sax marka maxaa lo odhaya maadaa satafcalina yaa faatima maxaad samayn doontaa ead qaban doontaa waktiga soo socda akmil aljumal altaaliyata biadaati اlistifhaami اlmunaasiba intaa hore dham wada qalad bay mid walba qaladka sax buu ku yidhi kuwana wuxuu ku yidhi akmil ku dhammaystir aljumal altaaliyata jumlooyinkan soo socda biadaati اlistifhaami erayada su-aasha ah almunaasibati oo iyaguna ku habboon jumlooyinka oo mimaa yeli iyaguna waxaan soo socdo ka mid ah isku habeeyo isku hagaaji halkan maxaa qoran mataa goorma kayfa waa sidee hal ma yahay iyo ayna halkee afartaa su'aalood afartaa eray su'aaleed afarta jumlo ee soo socda kala geli maxaa markaa kuu qoran tadhabu ila almadrasa baa qoran waxaad markaa qaadanaysaa mataa tadhabu ila almadrasati taa halkaasaad gelinaysaa talabaad waxa kuu qoran tusalli alfajra baa kuu qoran salaada subax waxaa markaa qaadanaysaa ayna tusalli alfajr halkaa salaada subax ku kayfa xaaluka halkana anta suuriyun baa qoran waxaa loodhanaya marka hal anta suuriyu aduma waxaa tahay nin suuri ah dabeedna wuxuu ku yidhi majmuucu darajaad darajooyinkaynu soo sheegnay oo dhammi horta tan arbacu darajaad tan imkaaynu ka baxnay waa afar darajo ilan waa afar su-aalood midiba xabad buu kugu siiyey majmuucu darajaad darajooyinkaaynu soo sheegnay oo dham markii laysu wada geeyo waa mi'atu darajatin boqol darajo qofku markaa imtixaanka saa ku qaadanaya ila waa imtixaankii weynaaye hore dabadeed halkaa waxaa ku dhammaaday kala barhkii kitaabka waxaan gelaynaa markaa alwaxdatu taasica qaybta sagaalaad waxay ka hadlaysaa atasawuqu inuu qofku markuu suuqa wax ka soo iibsanayo qaabka suuqa shawbinka waxaan la yidhaha ee soo iibsiga markaa dukaamaysiga waxa soo iibsanayso alcardu waa soo bandhigii alxiwaaru alawal wada sheekaysiga koobaad albaa'icu ninkii wax iibinayey baa yidhi waa laba ninoo wax kala iibsanaya ahlan wasahlan soo dhowow waxaa u soo golay qof wax doonaya addaalibu ardaygii wax iibsanayey baa yidhi uriidu mucjaman waxaan doonayaa kitaab dicshinaria oo ka wax fasiro ah ee luqadda sharxa min fadlika waad mahadsan tahay albaa'icu iibiyihii baa yidhi ayu mucjamin ayu mucjamin turiid yacnii waxaanu haynaa qaar badan dicshinaria oo kuwa wax fasiree kaa doonaysaa waa kee oo luqadahaba ah waa maktabad buu soo gelaya suli aalibu wuxuu hi uriidu almucjam alcarabiya waxaan doonayaa mucjamka erayada sharxaya luqada carabiga ah albaa wuxuu hi tafadal hoo almucjam alcarabiya waa kane ho oo waa khud weeyaan tafadal macnayo badan bay leedahay ho weeyaan imarka wamaadaa turiidu aydan maxaad doonaysaa ee kale aaalib wuxu hi uriidu kitaab alqiraa'a waxaan doonaya kitaabkii akhriska ee yanii luqada carabiga ee qiraa'ada wa kitaab alqawaacid iyo kii naxwaha labadaasaan doonaya adaalib wuxuu albani wuxuu hi haadaa kitaabu alqiraa'a waa kan kitaabkii akhriska luqada carabeed laga baranayey wa haadaa kitaabu alqawaacid kanna waxa weeyaan kii qawaacidka waa maadooyinkii diraasada ee lagu dhiganayey maaragtay madrasadda adaalib wuxuu yihi uriidu daftaran wa qalama waxaan kaloon doonayaa buuq iyo qalinna waan doonayaa albani wuxuu yimi wuxuu ihi tafadal hoo addaftara waalqalam iyo qalankii waa kuwan hal turiidu shayan aakhara wax kale ma doonaysaa aaalib wuxu uhi laa maya wa shukran waanad mahadsan tahay intaasunbaan doonayay albaa'ic iibiyihii baa yidhi almadluub inta lagaa doonayaa waxa weeye kharajka lagaa doonayaa alaaثuuna riyaalan waxay isku noqdeen soddon riyaal adaalib ardig wuxuu yidhi tafadal hoo haadihi alaaثuuna riyaalan waa tan waa intani waxaa weeye tani soddon riyaal weeyaane ho waa intaad doonaysay e maga waxaan qaadanaa alxiwaaru haani wada sheekaysiga labaad undur eeg wastamic dhegayso waaci ku soo celi halkaa waxaa lagu kala iibsaday qalabkii waxbarashada agabkii waxbarashada hadday tahay kutubtii hadday bugaagtii tahay haddii ay qalinka tahay hadday mucjamka tahay marka maktabadda halkaa wax lagu kala iibsanaya halkanna waa waa lagu kala iibsanayaa dukaan ayaa wax lagu kala iibsanayaa kuwan la yidhaha booshariyada iyo ee ama la yidhaahdo maarata kuwan laga iibsado cuntooyinkiiyo waxaa albaayac wuxuu iibiye marxaban soo dhowow aya khidma maxaan kuu qabanaa maxaan kuu qabanaa aya khidma maxaan kuu qabanaa oon shaqo aan kuu qabanno noo sheeg maxaan kuu qabanaa almaratu gabdh waxay tuuri uriidu samakan walaxman wadajaaja uriidu waxaan doonayaa samakan kalluun doonaya walaxman hilibna waan doonaya wadajaajan digaagna waan doonaya samakan iyo walaxman marka la leeyahay waa hilib digaag iyo hilib kalluun iyo hilibkii xoolaha saddexdaba albaa wuxuu hi tafadalii ho asamaka kalluunkii walaxma hilibkii wadajaaja iyo digaagiiba wamaadaa turiidiina maxaad doonaysaa aydan haddana wax kaloo doonayso intaa ahayni ma jiraa almaratu gabadhi waxay tidhi uriidu khiyaaran khiyaar baan doonayaa waa nooc khudradda ka mida ah oo maaragtay halkeennaba waa laga heli karaa wa basalan basalna waan doonayaa wadamaatima waxaa kaloo doonaya tamaandho albaayo wuxuu ihi tafadaliho alkhiyaara khiyaarkii walbasala basashii watamaatima iyo tamaandhadiibaho wamaadaa turiidiina aydan maxaa kalee doonaysaa dheeraada almarad waxay tihi uriidu sukaran sukor baan doonayaa wa shaayan shaahna waan doonaya waa shaah madow wa bunnan waxaa kaloon doonayaa bun albaayo wuxuu tafadaliho asukara sukartii waa tan wa shaaya shaahinaho walbunna bunkanahoo hal turiidiina shayan aakhara wax kale oo doonaysaa ma jira wax kale ma doonaysaa almar waxay ti nacam abaqa baydin waxaan doonaya saxan beeda oo saxankiisa wuxuu samaysanya saasoo kale meelo godgodon buu leeyahy oo dabeedna lagu guro beedka wa culbata milxin iyo qardaas milxa ayaan doonaya ama quraarad ha noqdo ama wax kale ha noqdo qardaas yaroo ama quraarad oo kalea ama wax la mid ah qasacadna wuu noqdaa qasacadda iyo kartoonka iyo waxaasoo dhan waa culba welka wax lagu qaato albaa'ic waxa uu yidhi iibiyihii haadaa dabaqulbeyt kani waa dabaqii beedka ahaa ama sixankii beedka ahaa wa haadihi culbatu almilx tanna waxa wey qascaddii ee milixda ahayd albaa'ic iibi wuxuu yidhi almadluubu halaaثuuna diinaaran inta lagaa doonayaa marka laisugu kaageyey intaa aad qaadatay waa siddeetan diinaar almaratu gabadhi waxay tidhi tafadal hoo haadihii hamaanuuna diinaaran intani waxa weeye lacagtani waa siddeetankii diinaar alxiwaar athalid wada sheekaysiga saddexaad undur eeg wastamic dhegayso waacid ku soo celi halkana waa meel dhar laga iibsanaya iyaduna oo bacadlahoo kale ah ama meesha lagu tolo ee dawaarilaha labadu way noqon kartaa albaa wuxuu ihi tafadal soo dhowow soo gal aya khidma maxaan kuu qabannaa maxaanu kuu qabannaa almushtari wuxuu hi kii waxaybsan uriidu qamiisan shaar baan doonayaa qamiiskaasi waa shaarka low samaxta haddii aad ogolaato haddaad ogolaato albaa wuxu tafadal hoo tafadal hunaa imaka tafadalshaas waxa weeye halkan kaalay tafadal hunaa halkan kaalay haadaa qismu qumsaan qaybtaasi waxa weeye wuxuu soo gelayaa dukaankii asu le waa qaybtii shaararka haadaa qamiisun abyad kani waa shaar cad wahaada asfar kani waa mid huruuda wahaada asraq kani waa buluug waa cerka mid u eg wahaada axmar kani waxa weeye waa mid casaana wahaada aswad kana wuu madow yahay almushtari kii wuxuu iibsanaya bikamil qamiis halka qamiis qamiiska keligii waa imisa albaayi wuxuu ihi alqamiisu bicishriina dinaaran waxaanu siinaa oo uu yahay qiimihiisu bicishriina dinaaran waa labaatan dinaar albaayi wuxuu yidhi ayu qamiisin turiid aduu qamiiskaa doonaysaa waa kee almushtari wuxu uhi uriidu alqamiis alasraq waxaan doonayaa qamiiska calanka u eg ama cerka u eg ee buluugga ah albaayicu wuxuu yidhi iibiyihi haadaa huwa alqamiis alasraq waa kan kii buluugga ahaa eh, albaayicu wuxuu yidhi ladaynaa ahwaabun jamiila waxaanu haynaa maryo qurux badan baanu haynaa haddaad wax kale u baahan tahay buu leeyahy almushtari iibiyihii baa yidhi bikami thawb eh, cafwan maryo ma aha waxaanu haynaa qamiisyo kan imkaan ana qamiisyada thoobku asalba waa la odhan karaa guud ahaan laakiin istilaaxa nimaka u isagu wato qamiisyadan caadiga abu ah idhaha thoob ama toobabay ah dhaane waa toob qamiiska nimka uu sheegayana waa shaarka oo qamiisku waa shaarka toobkuna waa qamiiskan dheer suli albaayicu ladayna ahwaabun jamiilatun qamiisyo qurux badanna waanu haynaa almustarixu bikami thawb halka qamiis waa imisa albaayic wuxu uhi athawbu bialaaiina dinaaran qamiisku waa soddon dinaar almushtari wuxuu hi uriidu athawb alabyad waxaan doonaya qamiis cad albaayic wuxu hi almadluubu khamsuuna dinaaran kaa aad doonaysaa waa konton dinaar ka caddi almushtari wuxuu hi kii tafadal ho haadihi khamsuuna dinaaran tani waxa weeye waa konton dinaar almufradaat waa erayo erayadii ku jiray oo la soo ururiyo weeye alcardu waa soo bandhig undur eeg wastamic dhegayso waacid ku celi mucjam waa dhigsinariga wax fasira ama qaamuuska daftarna waa buugga qalam waa qalamka wax lagu qoro riyaalun waa hal riyaal hal shilinoo kale weeye diinaar waa lacagaha dadku ay kala leeyihiin diinaar baa isagana la yidhaha dowladaha kale isticmaala almucjam alcarabiyu waa dhigshanariga carabiga ah ama qaamuuska carabiga kitaabuulqiraa'a maadooyinka laga baranayey kitaabu ulqawaacid kana waa kii naxwaha qamiis waa shaar qumsaan waa shaarar badan thawbun waa e, qamiiska e, ahwaab waa qamiisyo khiyaar waa khudraddaasi basalun waa basasha tamaatimu waa e, tamaanadii sukarun waa sokorta colbatu milxin qasacad milixa dabaqun baydin dabaq saxan beeda iyo tafadalla waa maxay khud waa kaa kuu sharxa halka tafadal macnaheedu waa khud waa khud buu yihi qabo waa ho halkana waa cishrin cishriin weeyaan oo cishriinka buu raqam iyada oo qoraalaba kuu qoray halaaثuun iyo khamsuun iyo hamaanuun iyo bunnun oo bunkii ah la karinayay atadriib alأwal waa layliska koobaad haddaba da calaamata kalad calaamadda khaladka saar ee sallaabta ah cala alkelimati alghariibati fii kulli majmuuca qayb kastoo qaybahan ka mid a ah, kelmadda aanad hore u arag ee kugu cusub calaamadda khaladka saar un adugu mucjam waxa weeyaan waa qaamuuskii daftar waa buug diinaar waa lacagta kuweydii baa inta badan isticmaala kitaabun waa kitaab oo imanka ereyga kitaab alqawaacid ayaa gusl ku qoran kitaabun qalamun waa qalamkii laxmun waa hilibkii samakun kalluunkii dajaaju thawbun waa qamiiska micdafun waa koodhka qamiisun waliba koodhka dheer qamiisun waa shaarhka dabaqu baydin waa saxan beed ah beed ku jiro yacnii khiyaar waa khudraddaasi basarun waa basasha shaayun waa shaaha tamaatim waa tamaandhada yacni intan iminka aan soo marnay dib ugu noqo ereyada aan ku jirin waxaa la odhan karaa waa qaar inagu cusub oo aan ku jirin maxay xiwaaradan aynu ka soo baxnay atadriib الثaanي waxa weeye sil bayna juزأي tacbiir hadalka labadiisa qeybood horta isku xidhiidhi awalan oo labada horta isle isku gee uma sil bayna tacbiir wa suurati اlmunaasiba haddana waxaad sugaysaa tacbiirkii sawirka ku habboon saddex qaybood ba halkan kuugu qoran marka hore waxa ku qoran laba kelimood oo isle oo haddana iska hor jeedoon isku xigin oo la isku dhex daadiyey laba walba isla doono labada isleh markaad labada isku xidho haddana sawirkeeda ka horeeya la doono ayuu ku yidhi marka halkan dabaq baa ku qoran dabaqa maxaad la doonanaysaa ereyga oo waa number kow daalka halka ku qoran tahay la doono horta marka hore bayd dabeedna dheh dabeedna sawirka la doono oo waa sawirka labaad ee kitaabuulqaraa'a ka hooseeya haddana qismunba halkaa ku qoran nambarka labaad waxaad dabeedna eegtaa ha'da alqumsaan ayaad la qismu lqumsaan qaybta shaararka dheh dabeed markaad saa tidhaahdo waxaad la doonataa halkaa ay ku qoran tahay ee qaybta ka saddexaad la doono ee dhibankaa shaararka xidhan la doono haddana ka saddexaad soo qaad almucjam ba halkaa kuugu qoran waa nambarka saddexaad waxaad dabeedna raacisaa jiimka bada raace almucjam alcarabiyu dabeedna dheh dabeedna waxaad la doonataa sawirka u hooseeya ee mucjam ku qoran yahay haddana waxaad qaataa culba qaado markaa waaad waa nambarka afraad halka alif ku qoray milxe dabeedna ku dar waxaad taa culbatu milx waxaad dabeedna la doonataa sawirka midi ka hooseeyo la doono saasay dabeedna kugu dhan tahay mufradaad idaafiya erayo dheeraada imakan lagu siinayaa alcardu waa soo bandhig undur eeg wastamic dhegeyso waacid ku celi wax erayadin ay yihiin fii oo had iyo jeer waxay tilmaantaa shayga dhexdiisa fawqa waa shayga dushiisa taxta waa shayga hoostiisa amaama waa shay hortii khalfa waa xaggiisa dambe yemiin xagga midig shimaal xagga bidix waa jihooyinkay tilmaantaa kuwaasaa haddaba dabeedna lagugu layli lagugu samayn doonaa dabeedna waxaa lagu yidhi atadriib اlأwl undur eeg ilى suurati horta sawirka eeg uma qul adarf almunaasib haddaba darafkii munaasabka ahaa dabeedna sheeg ka u horeeya waxa halkaa kugu qoran sawir ayaa kugu qoran markaa kitaab baa ka soo jeeda meesha waxaad sa markaa waa taxta wey kaasi u horeeya ka kale dhexdiisu ku jira waa fi ka kale wuu dul saaran waa fowqa kan kale wuxuu ka xigaa xagga midigoo waa yemiin kani wuxuu ka xigaa xagga bidixoo waa shimaal kan ku xigaana waa amaam kaa inta yar ka muuqataana waa khalf sidaa dabeedna u sheeg buu ku leeyahay markaa oo alkitaab khalf yani tahta sanduuq oo kale fi sanduuq fowqa sanduuq yemiina sanduuq shimaala sanduuq amaama sanduuq iyo khalfa sanduuq saas oo kale atadriib ahaani waa layliska muxuu ahaa labaad sil bayna suurati wa darfi اlmunaasib sawirka halkaa ku qoran iyo darafka ku habboon isu isugee isugee markaa kaa u horeeya waxaa la odhanayaa amaama buu noqonaya ka u horeeya amaam ayuu noqonaya ka ku xigaana wuxuu noqonayaa khalfa buu noqonaya oo uu ka dambeeya ka ku xigaana fii weeyaan kan kalena waa yemiin kan kalena waa waa taxta buu noqonayaa kan kalena kan kalena wuxuu noqonayaa khalfa buu noqonaya kaa u dambeeya ayuu noqonaya saasay kale yihin ka u horeya waa amaam ka ku soo xigaana waxa weeyaan waa fooq buu noqonayaa ka ku xiga waa fi ka ku xiga waa yemiin kan kale wuxuu noqonayaa amaam waxaan ujeedaa waa ka ku xigaa waa khalf ka ku xigaana waxa weeyaani waa taxta buu noqonaya kaa inta yari ka muuqato sidaasay ayaa la isugu habaynaya atadriib الثالث layla saddexaad waxa weeye undur ilى suurati horta sawirka eeg wamla alfaraaq halka bannaan waxaad ku buuxisaa bidarfi اlmunaasib ku buuxi darafka ku habboon ama yani daraf waxaa la ihahdaa meesha ama waktiga iminka waa meesha waxa laga habaya hadlaya alabu baa u horeysa alabu waxaa la odhanayaa markaa wuxuu isaaray aab wuxuu joogaa shimaala sayaara baabuurka xagga bidix buu ka xigaa alibnu inanku fowqa asayaara dushuu ka saaran yahay baabuurka albintu inantu amaama asayaara xagga hore ka fadhida waa sawirkaa baaba'san eh, alummu yamiina sayaara xagga midigtay ka taagan tahay ashajaratu geedku isna waa fawqa sayaara masalan wuu ka eh, waxaan ujeedaa ashjaratu khalfa sayaara way ka dambaysaa eh, magacyadaasi ayaa kale leeyihiin ama eh, albeytu amaama sayaara guriguna eh, khalfa sayaara baan ujeeda uu ka dambeeya gaarigaa soo horeeya geedku waa maxay isaguna amaama sayaara shimaal eh, geedku dheer ba marka waa amaama siyaara geedkaa marka amaama siyaara waa kuwa yogaa weeyaan ataraakiib الnaxwiya taraakiibta naxwiga ah التdريب الأول تdريibka koobaad تباdل الحوار مaعa زميلك low wadaag ama isweydaasada saaxiibka wada sheekaysi كama في المثاaل sida tusaalahan lagugu siiyey المثاaل da waaxid ardayga koobaad uriidu kitaab القراءة buuri waxaan doonaya kitaabkii akriska waa maadadii qراءada kitaabkii ay ku taalay daytini wuxuu yihi hada kitaaب القراءة waa kan kitaabkii qراءadu halkana waxaa ku qoran kitaab القaواacid intaa in leeg uriidu kitaab القaواacid kitaabkii naxwahaan doonaya hada huwa kitaabu اlqawaacid waa kan kitaabkii naxwuhu uriidu طabq اlbayd waxaan doonayaa طabq beeda ama saxan beeda haadaa طabq اlbayd waa kan dabqii beedku tastaxaad waxa weeye wajbat alfuduur waxaan doonayaa cuntadii quraacda uriidu wajbat alfuduur baan doonayaa haadihi wajbat alfuduur waa tan cuntadii quraacdu kaafraad waxa weye culbat almilx uriidu waxaan doonaya waan doonaya markaa culbat almilx qasacad milixa ama qasacaddii milixda qasacaddii milixda haadihi culbat almilx waa tan qasacaddii milixdu dabaqu lfaakiha baa halkaa ku qoran uriidu dabaqa alfaakiha waxaan doonayaa saxankii khudraddu ku jirtay haadaa طabq اlfaakiha waa kan saxankii khudraddu ku jirtay ka lixaad waxa weeye kitaab اlculuum uriidu kitaab اlculuum waxaan doonaya kitaabkii sayniska hada kitaab اlculuum waa kitaabkii saynisku atadriib thaani ka labaad waxa weeye ama layliska labaad haati jumalan kama fi lmithaal keen jumlooyin sida tusaalahaan ku qoran almithaal almadluub almithaal tusaale waxa weeye almadluubu cishriina riyaalan waxaa la doonayaa labaatan riyaal ayaa la doonayaa markaa waa labaatan riyaal halkan maxaa markaa kugu qoran waxaa ku qoran alaaiin baa ku qoran almadrubu alaaثuuna riyaalan waxaa la doonayaa soddon riyaal ayaa la doonayaa ka labaad maxaa ku qoran arbaciin baa ku qoran almadluubu arbacuuna riyaal waxaa la doonayaa afartan riyaal maxaa ku qoran ka saddexaad konton baa ku qoran almadluubu khamsuuna riyaal baad markaa odhanaysaa waxaa la doonayaa konton riyaal maxaa ku qoran ka afraad lixdan baa ku qoran almadluubu situuna riyaalan waa lixdan riyaal maxaa ku qoran ka shanaad toddobaatan baa ku qoran almadluubu sabcuuna riyaalan waa toddobaatan riyaal inta lagaa doonaya marku qofku xibsado oo kale maalan maxaa ku qoranka kale ee lixaad siddeetan almadluub waxaa la doonaya waxa weeye hamaanuuna riyaalan siddeetan riyaal atadriib الثالث layliska saddexaad waxa weeye tabaadar اlxiwaara maca zamiilika ma fi اlmithaal iswadaarsada weydiniyo wada sheekaysi adiyo saaxiibka sida tusaalahaan ku qoran almithaal ta waaxid uriidu mucjaman min fadlik waxaan doonayaa mucjam ama dictionary qaamuus wax fasira waad mahadsan tahaye da wuxuu yidhi ayu mucjamin turiid mucjamkaad doonaysaa ardayga laad baa waa kii taa waxad baa idhi uriidu almucjam alcarabiya waxaan doonayaa qaamuuskii carabiga ahaa daa itniin baa wuxuu tafadal ho almucjam alcarabiya ho haddaba alkitaab alabdeed baa kuu qoran waasuu odhanayaa uriidu lkitaaba kitaabkii baan doonayaa min fadlika waad mahadsan tahay suu odhanaya ayu kitaabin turiid kitaabkaad doonaysaa waa kee wasu uriidu alkitaab alabyad waxaan doonayaa kitaabkii caddaa wasu tafadal haada alkitaab tafadal alkitaab alabyad ho kitaabkii caddaa saasuu odhanaya maxaa ku xiga annadaarata zarqaa baa ku xigta wuxuu odhanayaa dabeedna uriidu waxaan doonayaa nadaaratan baan doonayaa muraayadii akhriskiiyo indhaha waasuu odhanayaa ayu nadaaratin turiid muraayadda waad doonaysaa waatii wasu odhanaya uriidu annadaarata zarqaa waxaan doonayaa muraayadii buluugga ahayd waasuu tafadal annadaarata azarqaa buu dabeedna odhanaya almicdaf aطawiil baa halkan ku qoran koorhkii dheeraa uriidu wuxuu odhanayaa micdafan min fadlig koor baan doonayaa waad mahadsan tahay soo odhanaya ayu micdafin turiid koorhkaad doonaysaa waa kee waasuu odhanaya uriidu almicdaf aطawiil waxaan doonayaa koorhkii dheeraa waasuu odhanayaa tafadal almucdaf aawiil micdaf aطawiil hoo qaado micdaf aطawiil koorhkii dheeraa adaftar akhdar baa halkaa kuu qoran xiwaar ka sameey buu ku yidhi saasoo kale waxaad odhanaysaa uriidu waxaan doonayaa addaftar uriidu daftaran buug baan doonayaa waasuu odhanaya ayu daftarin turiid buuggaad doonaysaa waa kee sore uriidu adaftar alakhdar waxaan doonayaa buuggii cagaarnaa doogga ahaa oo sore tafadal aldaftar alakhdar hoo ee buuggii cagaarna athawba aطawiil waa qamiiskii dheeraa wuxuu odhanayaa uriidu thawban qamiis baan doonayaa min fadlika waad lahadsan tahay suu odhanayaa ayu thawbin turiid qamiiskaad doonaysaa waa kee sore uriidu athawba aطawiil qamiiskii dheeraa baan doonayaa suu odhanayaa tafadal athawb aطawiil hoo qamiiskii dheeraa annadaarata sawdaa baa kuu qoran sax waa laga samaynaya uriidu nadaaratan waxaan doonaya muraad akhriska ayu nadaaratin turiid muraadaad doonaysaa waa tee yani waa nooca ama waa midabkii wuxuu odhanaya uriidu annadaarata asawdaa waxaan doonayaa muraayada akhriska ee madoobeyd tafadal annadaarata sawdaa hoo muraayadii madoobeyd alqamiis alqasiir waa shaarkii gaabnaa markaasuu odhanayaa uriidu qamiisan qamiis baan doonayaa min fadlika waad mahadsan tahay ayu qamiisin turiid e, qamiiskaad doonaysaa waa kii sidee ahaa markasu odhanaya uriidu alqamiis alqasiir shaarkii gaabnaa baan doonaya markaasuu e, odhanaya tafadal alqamiis alqasiir hoo qamiiskii gaabnaa waa shaarka alqalam alaxmar soo odhanaya uriidu qalaman qalam baan doonayaa min fadlika waad mahadsan tahay ayu qalamin turiid qalinkaad doonaysaa waa kii sidee ahaa wasu odhanayaa uriidu qalaman axmara waxaan doonayaa qalin casaana ah. wasu odhanaya tafadal alqalam alaxmar hoo qalinkii casaa atardiib araabic tabaadil alxiwaar maca zamiilkama fi lmithaal waxaad samaysaan eeisweydaarsi wada hadal iyo wada sheekaysi ee sida tusaalahaan ku qoran almithaal taa waaxid wuxu bikami alqamiis waa imisa qamiisku waa shaarka taatin wuxu alqamiisu bicishrin riyaal shaarku waa labaatan riyaal daay tinima haddana yidhi haadaa huwa alqamiis waa kan qamiisku asoo dhan almadruubu cishriina riyaalan ka la doonaya waa labaatan riyaal ama waxaa la doonaya waa labaatan riyaal ee uu shaarka la siinaya daay tinima wuxuu yidhi tafadal haadihi cishriina riyaal oo labaatan kan riyaal markaa intaasoo kale ka samee athawb kaasi waa shaarkii buu ahaa kanna waa qamiiskii waana soddonkani waa soo odhanayaa bikami thawb waa imise qamiisku warkaasuu odhanayaa alqamiisu bialaaiina riyaal qamiisku waa soddon riyaal ayuu odhanayaa warkasu haadaa huwa alqamiis waa kan qamiisku warkasu odhanaya almadluubka la doonayaa inta lagaa doonaya waa alaaثuuna riyaal soddon riyaal baa lagaa doonaya warkasu tafadal haadihi alaaثiina riyaal ho waa kan soddonkii riyaale alkitaab baa halkaa ku qoran waxaana qoran arbaciina riyaal warkasu odhanaya bikami lkitaab waa imise kitaab waasuu odhanayaa alkitaab e, arbaciina riyaal waa afartan riyaal waasuu odhanayaa haada huwa alkitaab e, waa kan kitaabku wasu odhanaya almadluubu inta la doonayaa arbacuuna riyaal waxa weeyaan afartan riyaal baa lagaa doonaya inaad bixiso wasu odhanaya tafadal haadihi e, arbaciina riyaal waa kan afartankii riyaalaho almucjab alcarabi halkaa kugu qoran iyo khamsiina riyaal wasu odhanayaa bikamil mucjam alcarabi waa imisa mucjamka carabigi walasoo odhanaya almucjam bikhamsiina riyaal waa konton riyaal so odhanaya haadaa huwa almucjam waa kan mucjamkii almadlubu khamsuuna riyaal waxa lagaa doonayana waa konton riyaal so odhanaya tafadal hoo haadihi khamsiina riyaalan waa tan e, qabo haadihi khamsuuna riyaalan hoo intani waa kontonkii riyaal khamsuuna riyaal almicdaf khamsuuna riyaal baa ku qoran uriidu aabba odhanaya bikamil micdaf waa imisa koorhku waa koorhka weliba dheer wakaasuu odhanayaa almicdafu bikhamsiina riyaal waa konton riyaal haada huwa almicdaf waa kan koorhkii almadluub waxaa lagaa doonayaana waa khamsuuna riyaalan sanatafadal hoo haadihi khamsuuna riyaalan waa konton riyaale atadriib alkhaamis tadriibka shanaad tabaadil alxiwaara maca zamiilig adiyo saaxiibkaas su'aalahan iswey wada sheekaysigan isweydiiya ama isweydaarsada kamaa fi lmithaal da waaxid wuxuu hi uriidu samakan min fadli kalluun baan doonaya waad mahadsan tahay da itniin baa hi tafadali samak hoo kalluunka hal turiidu shayan aakhar wax kale miyaad doonaysaa da itn waaxid baa hi nacam basaran wa milxan waxaad doonaysaa basaran wa milxan basal iyo milix da itniin wuxuu hi haadaa huwa albasar wa haadaa huwa almalix milx waa tan basashi waa tan milixdiina Eh, dajaaj basal wa damaadin baa imaka kuu qoran markaasaa la odhanaysaa uriidu samakan waxaan doonayaa eh, uriidu dajaajan digaag baan doonaya min fadlka waad mahadsan tahay waasoo dhee tafadal addajaaj hoo digaagga hal turiidu shan aakhar wax kale ma doonaysaa wasoo nacam haa basalan wa damaatin waxaan doonayaa basal iyo tamaandho waasoo dhee haadaa huwa basalu wa haadaa huwa damaadin tanna waa tamaandhadii akan maxaa ku qoran sukarun shaayun bunnun baa qoran wuxuu dabeedna su'aasha eh, wuxuu odhanayaa marka hore uriidu sukaran sukor baan doonayaa wuxuu odhanaya tafadal assukar sokorta ho sonkorta ho hal turiidu shaayan aakhar wax kale ma doonaysaa wasu nacam haa uriidu shaayan wa bunnan shaah iyo bun baan doonayaa wasu haadaa huwa ashaayu wa haadaa huwa albun waa kan shaahi waana kan bunki laxman khiyaar dhammaantin baa halkaa ku qoran wuxuu odhanayaa eh, uriidu laxman hilib baan doonayaa min fadlika waad mahadsan tahay oo tafadal allaxm hilibka hoo hal turiidu shayan aakhar wax kale ma doonaysaa nacam buu odhanayaa basalan nacam khiyaaran wa damaatim waxaan doonaya khiyaar iyo damaatim soo haadaa huwa khiyaar wa haadaa huwa damaatim waa kan khiyaarkii waana kan muxuu ahaa tamaandhadii qamiis thoob mecdaf waasuu odhanayaa uriidu qamiisan shaar baan doonaya wasu odhanaya tafadal alqamiis hoo horta shaarka hal turiidu shayan aakhar wax kale ma doonaysaa wuxuu odhanayaa nacam haa thawban wa micdafan waxaan doonayaa qamiis iyo kood so haadaa huwa alqamiis wahaadaa haadaa huwa thawb kan waa qamiiskii wahaadaa huwa almicdaf koorkiina waa kan almucjam alcarabi daftar qalam intaasaa qoran wuxuu odhanayaa uriidu almucjam alcarabiya waxaan doonayaa qaamuuskii carabiga ahaa وصول تفضل المعجم العربي هو معجم كي عربي ها هل تريد شيئا آخر واحد كلمة دونيسا نعم بورنيا دفترا وقلما بوق يقري نوان دونيا هذا هو الدفتر بورنيا وهذا هو القلم وكان قلم كينا الصحيفة كتاب ساعة أساسا قرن كان سمية دبنا حوارك وورنيا أريد الصحيفة واحد دوني تريدي سؤال تفضل الصحيفة هو تريده هل تريد شيئا آخر واحد كلمة دونيسا سؤال نعم ها كتابا وساعة كتاب ساعة بان دونيا هذا هو الكتاب وهذه هي ساعة أبو دبن أرنيا كتاب القواعد معجم آه وقلم بعض دبن قرن وأنا أريد كتاب القواعد واحد دوني كتاب كي قواعدك سؤال تفضل كتاب القواعد هو وهل تريد شيئا آخر واحد كلمة دونيسا سؤال نعم ها وحورنا معجما وقلما waxaan doonaya qaamuus iyo qalin soo hada huwa mucjamkana waa qaamuskii wa haadaa huwa alqalamkanna waa qalankii kitaabu lqiraa'a iyo mucjam iyo daftar baa imkana qoran xiwaar ka samee muxuu odhanayaa erayadanuu odhanayaa wuxuu odhanayaa intii leeg buu odhanayaa dabeedna atadriib saadiska lixaad tabaadul xiwaara maca zamiinig adiyo saaxiibadaa saaxiibkaa isweydiista wada sheekaysigan isweydaarsada kamaa fi lmithaal almithaal taa waxuu uriidu alqamiis alasraq waxaan doonayaa shaarka buluugga ah طائتين بأن هذا هو القميص الأزرق وكان شارتي بلوغاها تا واحد وحو إلى أرضيك شكرا ما هرسنتهاي طائتين بأن عفوا إقرها لها تبعدنا ثوب أبيض أيها هل كان كقرن يعني قميص عد معدف أصفر يكود هرودة قلم أحمر قلم عصانة دفتر أخضر بوق دوقة منبه أسود ساعد تقدار كي لغو dadka toosisaa <coughs> oo madow furnun asraq iyo mashiinka cuntada lagu kariyo oo midabkiisu yahay buluug <coughs> markaa intaasoo dhan waxaa laga samaynayaa xawaarada imika aan soo qarnay ayaa laga samaynayaa soo qornay intaa in leegun haddaynu mid iyo laba ka soo qaadno waxa weeye wuxuu odhanaya uriidu waxaan doonayaa buu odhanayaa الثوب الأبيض waxaan doonaya qamiiska cad markaas oranaya hada huwa alqamiis alabyad waa kan qamiiskii cadda micdafka wuxuu odhanaya uriidu almicdaf alasfar waxaan doonayaa koorhka huruudda ah markaasuu odhanaya hada huwa alqamiis haadaa huwa almicdaf alasfar waa kan koorhka huruudda ah wuxuu odhanaya uriidu alqalama alaxmar qalinka casmaan doonayaa su odhanaya hada huwa alqalam alaxmar waa kan qalinka casaanka ah wuxuu odhanaya uriidu adaftar alakhdar buugga waxaan doonayaa doogada ah so haadaa huwa adaftar alakhdar waa kan buugga doogada ah wuxuu soodhana uriidu almunabbih alaswad waxaan doonayaa saacadda gidaarka ee dadka toosisa ee madow soodhana haadaa soodha haadihi haadaa huwa almunabbihu alaswad waa tan munabbih toosiyaha ama baraarujiyaha madoobi soodhanaya uriidu alfurna alasraq waxaan doonayaa moofada mishiinka cuntada lagu kariyo ee buluugga ah sn haadaa huwa alfurnu اlasraq waa kan moofada cuntada mishiinka cuntada lagu kariyo asraqihu waa kan intaan laeg boonna wallahu aclam bisawaa bilahi